الkhamiis الsaaبع والعشhرين min شhهri di الqcda cam أف ربعمية وتسعين وثلاثين hجرة المصطفى slى اllah عlيه ولي وsلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس كوي تبنات مجالس دول مكي شرح كوبا كتاب كمعالم السنة النبوية هبين كانوا هبين خميس أه تضبا إلى لباتنك ذي القعدة كنا فربقل سقال إيسا جرد النبي عليه الصلاة والسلام عن قصة جرنسيدي حالي وكلا كتاب الإيمان oo maqsadka caqiidada hoos imaanayay axaadiisun fi ljannati wannaar ayaan kusoo jirnay baabkana baabu caamati ahli ljannati wa caamatu ahli nnaar baabu caamati ahli aljannati ahlu jannada dadka u badan in dadka u badan iyo wa caamatu ahli naar ahli naarka inta u badan ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka laba boqol iyo afaraad dadka markay naarta galayaan nacuudu billahi min dalika iyo markay jannada galayaan nasal allah dalika way kala badan yihiin dadna ay u badan yihiin dadna naarta ay u badan yihiin ilaahayna subxaana watacaala ma ahan wamaa rabbuka bidalaamin lilcabiid inuu rabbi iskaga shubo ma ahane qolo walba waxaa weeyaan waxay la imaadeen unbaa muxuuaha lagu eh, abaalmarina weyaan eh, qolyaha marka jannada u badan doona sifaadka ay la imaadeen ayuu ilaahay subxana wataala jecel yahay waxyaabaha ay sameeyen ayuu rabbi subxana wataala raalli ka yahay sidaas ayaa dhaqankooda u badan dadka ahlunaarka noqon doonana ayna sifaatka ay la imaanaan iyo dhibaatooyinka ay geysanaan iyo fasaadka ay hor seedayaan ayaa keena in ahlu naar ay noqdaan ciyaadan billah ama ay u bataan weeyaan sidaa darteed waa runtii wax aad iyo aad looga eh, taxadiro qofkii gruubkan naarta u badan lagu sheegana waa inuu taxadir badan badiyo eh, aad iyo aad dadka lagu sheegay inay ahlu janno noocan yihiinna aad ay usii dadaalaan kuwa intaba aan ahaynna ay u dadaalaan weeyaan xadiidka laba boqol iyo afaraad can usaamata bn zaydin la wari xibbi rasuuliillah wbni xibihi radia allahu tacala canhum jamiica can nebi wuxuu ka wari sal slm qaal nabigeena wuxuu yidhi qumtu waxaan istaagay calaa baabi ljannati jannada ilaahay albaabkeeda ayaan istaagay baabka jannada ayaan istaagay u nabigeenle calayhi salaatu wasalaam fa kaana wuxuu ahaaday caamata man dakhalahaa dadka galay dadka u badan amaba dadka ugu geenka badan almasaakiinu dadka masaakiinta ee fuqarada ah weeyaan dadka wax aan haysanin ama gacantooda aadka ay u buuxin dadka ayaa u badnaa weeyaan maxaa waxaa ku yar dulmiga ay muxuu ahaa naftooda iyo keyrkood dulminaan baahida ay qabaan waxay ku xambaaraysaa in badan oo ka mid inay ilahay subxana watacala u baahdaan wamaa ilaa dalika masaakiinta waxyaaba badan oo xumaan xataa ay samayn lahayn laga yaaba inay u fowdaanin wa asxaabu ljaddi dadka maalka u saaxiibka ah iyo xoolaha u saaxiibka ahna iyo deeqtoonka iyo madaxnimada u saaxiibka ahna maxbuusuuna waa xabisan yihiinoo iyagoo xataa jannadii mutay ayaa jannadii aanan lagu dadajinaynin shan boqol oo sano ayay ka dambaynayaan dadka dhaqaalaha haysta dadka aanan dhaqaala haysanin oo madaxda iyo ahaan jiray ay ka dambeyaan weeyaan oo dadka fuqarada iyo masaakiinta ayaa jannada ku hormarayaan hayra ana asaab asxaaba laakin laakiin ana asxaaba annaar dadka asxaabu naarka ah qad umira bihim waxaa la faray ila annaari naarta ayaa la faray marki saas aan leeyahay nabigeen wuxuu le alai ahlu jannadi fuqaradii ayaa ka buuxsamay dadkii ahlu maalka iyo ahlu madaxnimada iyo muxuu ahaa muuqaalka iyo wajaahada lahaana banaanka ayaa lagu xabisay banaanka ayaa lagu haya ahlu naarkiina laakiin naarta ayaa la fariyo naartaa lagu xareeyey dadkan xabisan oo banaanka lagu hayo ahlu janno marka waa ahlu janno weeyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslem kadibna wa qumtu waxaan istaagay calaa baabi naari naarta albaabkeeda ayaan istaagay fa idaa caamatu man dakhala inta gashay inta u badanna annisaa waa dumarka iyo haweenka weeye ciyaadan billah waana garan kartaano haweenka inay naarta galaan waxyaaba u badin kar waxaa ka mid ah yacni fitanta dhacayso dhallinyarada fashaadayso dhibaatooyinka dhacayaan in badan oo ka mid ah xitaa ayadoon u qasdin oo inay wax fashaadisa aan u qasdin ayay ku fashaadinaysaa muuqaalkeeda iyo labiskeeda iyo dhaqankeeda iyo hadalkeeda iyo aragtideeda iyo fiiradeeda ay ku fashaadinaysaa dambiga iyada ay geysatay waa usii dheeri oy la imaan dadka ay ula siman tahay inta waxaa dheeri ah liyaxmiluu wsaarahum kaamilatan wa min wsaari aladiina yudiluunahum biayri cilm afkay libis soo marsanaysaa iyo macmuura waxay dhahaan afkay soo guduubsani gabadhii dhar khafiifay soo xiranaysaa tusaale ahaan tabaruj cadaray soo marsanaysaa nabigeen waa ti u cadiyy sal slam haweeneyda cadarka marsato suuq marta inayna khayr badnayn waa ti nabigeen u cadiyy sal slam oo zaaniyad xataa riwaayadka ale ay ku tilmaameen marka dhibkaas ay ayaa marka asbaabta keenaysa ka mid ah oo tirada badan ummaddii reer bani israil waxyaabaa lagu halaagay waxay ahayd dumarka ahayen siduu nabigeena cadey sal allah alay marka dumarka inay naarta u bataan asbaabta keenaysa taasaa ka ah taas ayaa kamid ah iyo waxyaabo kale oo badan iyo dembiga ayay gooni ay u lahaayeen mid kale cibaadadoodii aad u yar jamaacadan hadda saan loo xaadira ummaddan isu imaanaan khayrka la xaadira dumarka xaadira aad uma badno marka ragga loo eego marka jawaaribtaas marka laga eega waxaa weeyaan ayuu nabigeena cadayna sal allahu alay waslem dadka ugu badan oo naarta aan ku arkay inay dumarka lidalika nabigeena sal l slm maalin ciid intuu ciid dadka dujiyey ayaa markuu ragga la hadlay dumarkaa u tagay hadigiisa saasaa nabigeen hadda microfona iyo dadka gaari markaasaa wuxuu yidhi war dumarow war wax sadaqaysto oo wax la baxa oo sadaqa la imaada maxaa yeele waxaan idin arkay inaad naarta u badantihiin kadibna waxaa weeya nabigeenna wuu weydi way weydiiyeen calayhi salat sababta keenaysa maxay tahay waxaa weeyaan zawjka ayaad waxaa weyaan ku caasisaan dhaqankii suubana ayaad ku caasisaan wanaaggii lidin galay ayaad muxua dafirtaan waxyaaba noocaas ayuu nabigeena sheegay sala allahu calayhi wa aalihi marka dumarka waa inay aada u dadaalaan maadaama nabigeena uu sheegay sal la alay slam ahlu naarka dadka u badan ay dumarka yihiin inay ka taxadiraan waa loo bahanya dhammaanteen inaan ka wada taxadirin wax loo baahanya weyaan xadiidka laba boqol iyo shanaad can imran ibni xusein waxaa taala arda saaxiba rasuulilah can nebi wuxuu ka hor sal sl qal nabigan wuxuu yidhi iطalactu waxaan eegay fi ljannati jannada ayaan eegay fara'aytu waxaan arkay akara ahliha ahalka jannada kuwa u badan alfuqaraau fuqarada inay yihiin waalactu waxaan eegay fi naar naarta ayaan eegay fara'aytu waxaan arkay akara ahliha ahalka naarta gala inta u badan inay yihiin annisaa dumarka weeyaan iyo haweenka xadiidka laba boqol iyo lixaad can ciyaad ibni ximaar waxaa laga wariyey almujaashici radia allahu taala arda saxaabiga jaliilka waxaa laga wariyey ana ana rasul rasulka sl slm qaal nabiga inuu yidhi daata yowmin maalin maalmaha ka mid fii khudbatii khudbadiisa nabigan inuu ku yidhi calayhi salaatu salaam alaa hooyay ina rabbii rabbigay amaranii wuxuu i faray an ucallimakum inaan idin bara maa jahiltum waxaad jaahil ka tihiin oo mimaa callamanii wuxuu i baray ka mida ym yowmi maalinkayga hada kana waxaad jaahil ka tihiin oo alla maanta i baray inaan idin bara ayuu rabbi amar igu siiyey subxaanahu wa tacaala rabbi marka wuxuu yidhi kullu maalin maal la arko oo naxaltuhu aan siiyey cabdan addoon aan siiyey xalaalun waa xalaal weyaan maal kasta oo addoon aan siiyey waa u bannaan yahay meesha laga duulaa marka ma taqaanaan meesha laga duulaa waxay tahay waxaa weeyaan maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi اlkadib wa qaaluu hada aayadda qur-aanka waxay ahayd hada wa hada xaraam marka wixii ilaahay uu baneeyey ood qofka siiyey ayay gaalada waxay leeyihiin tan saaiba ayaa la yidhaahdaa waa la sii deeyey tan wasiilo ayaa la yidhaahdaa kan waa riti muxuu ahaa intaasoo muxuu ahaa eh, jeer geel lagu deeyey oo waxaa intaasoo ilma eh, amaba muxuu ahaa qurbac iyo nirga sabab u ah inay dhashaan waa la sii lama koraayo lama gadaayo wamaa ilaa daalika marka waa xaaraan wamaa ilaa daalika waxyaabahaas ay ku dhaqmi jireen marka intii ayadaed ayuu rabbi subxana wa tacala leeyahay maya addoonka haduu marba ilaahay wax siiyo oo jid xalaalna uu ku hela waa u bannaan shayga asaga ah waa taqaanaan hebel wuxuu ka cagan yahay caloosha mid wuxuu ka cagan yahay beerka mid wuxuu ka cagan yahay shinshada iyo togoogtuu ka cagan yahay wamaa ilaa daalika marka waxaasoo dhan ma jiraan ayuu mar rabbi subxana wa tacaala xadiidka nabigeena qudsiga oo nabigeen ka warina alai sla sl ama uu ka sheega ayuu caddayna weyaan kullu maa ilmaha la arko ansi cabdan adoon xalaalan waa xalaal wa inii ana arintan marka waxaa aanan may soo gelaynin ya alxalaal maa xalla bilyadi dadka mujrimiinta oo dadka xoolahooda dhaca walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaili baailka xoolaha dadka cunayaan wixii gacantooda soo galaba waxaa weeyaan waa xalaal taas ma ana lagalama jeedo arrintaas maya wixii ku xalaal ariiq xalaal kugu soo gala waa xalaal iska xarimin saasaa loola jeeda weyaan hay wa innii anna khalaqtu waan uumay cibaadii addoommahaygaan uumay xunafaaa kuwa baail ka soo leexsan oo xaqa usoo leexsan inay yihiin ayaan uumay kullahum dhammaantood wa inahum iyaga atatum waxaa u timid ashayaaiinu shayaanihii u yimaadeen shayainta u imaaday fajtaalatum kadibna way leesatay xaqii ay ka leexsatay can diinihim diintooda diintoodii ayay ka majarahabaabisay wa xaramat waxay ka xaramaysa alayhim dushooda maa axlaltu lahum waxaan u xalaal yeelay wa amaratum waxay fartay an yushriku ila wadaajiyaan bi aniga maa lam unazil maa lam unzil waxaan kusoo dejina bihi isaga sulaanan wax sulaan iyo burhaan iyo cadayn aan kusoo dejin wain allaha alawey nadara wuxuu eegay ilaa ahli arada ayuu eegay dadka arlada jooga ayuu eegay famaqatahum markaasuu rabbi nacladay oo du carooday rabbigeen subxaanahu wa tacaala carabahum carabtoodii wacjamahum wuu carooday ilaa baqaayaa min ahli kitaab ahlu kitaabka qaar ka soo haray intaanan ka ahayn rabbi wuu caraday subxaana wa tacaala saas ayuu nabigeena cadaynaa sala allahu caleyh wali slm macnaheedu maxay tahay markii nabi muuse u dhintay oo ambiyadii ka dambeeyey ay dhinteen oo nabi ciisena u dhintay kadibna waxaa dadka shirkiga u noqdeen nimankii xataa sheegana inay nabi ciise raacsan yihiin ayaa waxay sameeyeen aaliu alaaa laqad kafara iladiina qaaluu ina allaha aaliu alaaa waxay yidhahdeen nabi ciise iyo hooyadii iyo ruuxulqudus intaba waxaa weeyaan iyo kulli waxaas waad ilaahay alawa saddex ilaah oo hal ilah dhex jira ya hal kalar baashaan lagu cadayaysto dadka ay ku cadaystaan maxaa la golgeedka marka saad loo furo waa aragteen casaan iyo cadaan iyo buluug ayaa ku jira sooma waa golgeed marka ilahay gooda waa saas saddex ilaah hal ilah kudhex jirta wax la fahmi kara maaha marka xitaa iyagii ayaa saas waxay noqdeen dad eh, ilaahay la wadaajay subxana wa tacaala shirki la imaaday markaasaa ilaahay wuu nacladay wuuna wacaruday rabbiga subxaana wa tacaala ilaa dad yar oo kuwa kitaabka la siiyey oo kitaabka qaateen kuna dhaqmeen intaanan keen ayuu nabigeen cadayna sala allah alay slam markii nabigeen la soo bixin doona calayhi salaatu wasalaam waayahay wa qaala wuxuu yidhi ilaahay subxana wa tacala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahani bacadtuka nabi alla waan ku soo saaray liabtaliyaka inaan adig ku imtixaamo inaad risaalada gudanayso in kale wa abtaliya bika adiga dartaana iyo adiga aan kugu imtixaamo dadka inay ku rumaynaan oy ku raacaan wa anzaltu aan soo deji caleyhi korkaada kitaaban kitaab ayaan kusoo yaqsiluhu alma biyaha uusan oo qalbiga lagu xifdina haddii aad qabaysato adiga qur-aanka oo si kasta lagu yeelo xataa gacmihii lagaa guro oo dharka lagaa siibo qur-aanka ba waa maya abadan xitaa hataa kutubihii la wada gubo maanta oo kutubaha qur-aanka wa taqdiir hal kutub laga tegin qur masaasu ku dhammaanaya ama biyo lagu wada shubo maya qur qalbiga ku jira laa yaqsiluhu ma saas ayuu nabigeen ulujeeda sal la alay slm culamada waayahay taqra'uhu waad akhrinaysaa qur naa'iman adoo hurdaa iyo wayaqdaan adoo soo jeedo naa'iman adoo hurdaa waad akhrinaysaa wayaqdaana macnaheeda maxay tahay haddaad hurudiya haddaad soo jeedaba qur-aanka ku muxuu ahaa xifsanta weeyaan sidoo kale culimada qaar waxay leeyihiin waa lagu taysiiri taysiir iyo takhfiif inaad qur-aanka xifdiso ood quraanka barato iyo dadka kaa dambeeya ay bartaan waa lagu fuday marka qur-aanka waad naa'iman wayaqdaan adoo hurdaa adoo soo jeedaba qur waa xifsanta weyaan wain allaha allaweyne amarani nabiga wuxuu le marka wain allah allaweyne amarani wuxuu i an uxariqa qurayshan quraysh inaan gubo dab aan qabadsiiyo markay ilaahay diideen subxana wa tacaala waaxidnimadiisa rasuul ay beeniyeen inaan gubo ayaa lay faray faqultu waxaan rabbi rabbiyow idan haddii aan sidaa yeela yalaquu waxay burburinayaan ra'sii madaxaygay burburinayaan fayadacuuhu waxay ka tegayaan khubsatan isagoo muxuu ah canjeera iyo roodsaa u ay ka madaxayga burburinayaan haddii aan gubo oon qayb ka guba saasay muxuu ahaa ay yeelayaan weyaan madaxay burbur iga burburinayaan qaal wuxuu yidhi astakrijum marka burburintaas laba macno baa noqon kartaa macnaha koobaad waaba si caad inay muxuu marka qayb la guba qaybta ay nabiga saa yeelaan sidoo kale inuu murug asha iyo murugo iyo muxuu aha tiraanyo inay nabigeena ku dhacdo calayhi salaatu salaam kadibna waxaa weeyaan uu madaxii la xanuunsa dee tolkaagii o dhanoo la gubay wax sahlan maahan wax sahlan maahan waa tii nabigeena sal alla alay slm uu daayif u kama fi saaxiin kadibna markuu aaif tagay oo cabdiyaaliil iyo tiimkiisii ay ku direen ilmihii iyo doqonnadii iyo wixii lamidka ahaa iyo addoommihii nabigeenana cala sl sl la dhagaxyeeyey ilaa dhiigga ka da'ay kabihii ay buuxsamaan oo meelahaas uu muxuu ahaa nin nasraani ahaa krishtan ahaa oo diinta nabi ciise haystay uu e, badbaadiyey oo muxuu ahaa beer ugu dhacay oo haakada wax uu siiyey kadibna uu nabigeena iska soo muxuu ahaa hayaamay iska soo dhaqaaqay isagoo marka nabigeena aan waxba aad u dareemaynin meelahaas markuu mara kadibna malakuljibaal oo soo malak jibriil usoo mariyey oo nabiga ku yidhi hadii aad doonto labadan buurood ayaan aayar ku gambinayaa sidoodaba buurahan hoos ka marinaya markaasaa muxuu yidhi maya ilahay waxaan ka rajaynaa lama yeela u inaad ilaahay ka soo saar dhabarkooda dad alla caabudo waxba aan la wadaajinin saas oo kale waa marka sidaas oo kale weyaan qaala wuxuu yidhi rabbigeen istakrijhum bixi oo banaanka u tuur oo fiiji kamaa akhrajuuk si ay kuu soo saareen ayuu rabbi idhahay weeyaan waqzuhum ku duul nuqzika aan ku kaalmayne ku duul iyagii aan ku kaalmayne wa anfiq bixi fasayunfaqu fasayunfiqu wuu kuguna wuu ku nafaqaynayaa calayka dushaada weeyaan wabcad dir jeyshan ciidan nabcad khamsatan khamsatan mil nabcau waan soo saaraynaa hamsatan shan jeish iyo ciidan oo milahu isagoo kale ah waqaatil la dagaalam biman waqaatil kula dagaalam biman aacaka ciddi ku yeeshay oo ku raacday man casaaka ciddi kugu casiran kula dagaalam saasaa nabigeena amar lagu sii sala allahu calayhi wa aalihi wasalam qaala wuxuu yidhi nabigeen wa ahluljannati ahlujannada alaatun waa saddex weeyaan saddex nin waa ahlujanna ama boqortooye ama madax muqsitun weliba cadaalad ah mutasadiqun sadaqa badsi badan oo sadaqada aad u baxsada muwafaqun la toosiyey oo khayrka iyo wanaagga iyo samafalka la waafajiyey kaas waa ahlu janna kan labaadna waa rajulun waa nin oo raxiimun naxariis badan raqiiqulqalbi qalbigiisu uu jilacsan yahay likulli dii qurba qof kasto qaraabo qalbigiisu u nugul yahay iyo muslimin qof kastoo muslim qalbigiisu u nugul yahay wanaagiisa ayaa muxuu ahaa faraxgelini xumaantiisa dhibaysa baahidiisa ayaa muxuu aha ka nixin ma ilaa daalika kan saddexaadna waa cafiifun waa mid dhowrsan mutacafifun isna dhowra waa dhowrsan wuu isdhowraya duu ciyaalin caruurna waa u saaxiib waa isdhowraya gacantiisa wax badan kuma jiraan laakiin isilaalinaya ya waa cafiif laa yasaluuna annaasa ilxaafan tacrifuun bisiimaahum wahakada qaala wuxuu yidhi ahlu annaari ahlunaarkana hamsatun waa shan weeyaan adaciifu kan tabarta daran alladii kaasoo ahlunaarkaas marka ahlujanada saasuu nabigeena ku shegay sal sl macnaheeda maan kuwan bas inay jannada galayaan kuwo kaloo gala ayaa jir laakiin asnaaftuu nabigeena sheegay saddexdan ayaa ka mid ah ahlu jannada qaala nabigeena wuxu yih sl slm wa ahlu naari ahlu naarkana hamsatun shan weeyaan addaciifu kan maskaxda yar caqliga yar tabarta yar alladii kaasoo laa zabra lahu caqli aan lahayn caqligiisa ayaa aad u hooseeyo aladiina kuwaasoo hum ayagaba fiikum dhexdiinna tabacan daba socda in asaaa annaas asaa-u dadka haddii ay xumaan sameeyaan dadkii asaas yeele maxay dhibi ma ummaddaad ka duwanta iska raac kuwaas tabaca daba socodka ah iyo furkaan lajida ama ramuudka lajidia aladiina kuwaas hum ayaga fiikum dhexdiina tabacan daba socod ah laa yatbacuuna ma raacaan oo ma raadsadaan dhanna kama lahan ahlan reer walaa maalan maal laakiin waxaa wey daba dhilif waa ade alcumuum sida ugu fiican dadka dalamada ah iyo fasaqada iyo fajarada iyo kuwa khayrlaawayaalka ay dabadhilif u yihiin dabadhilif u yihiin kuwa iyaga weyaan kuwaas waa ahlu naar iyuu nabigan cadayna sal slm tan labaad waalkhaainu waa khaainka ah alladii kaasoo laa yakhfaa lahu damacun damac giisa uusan qarsooneen waa khaain damaciisana ma qarsoona wain daqa shayga haba yaraadee ilaa khaanahu khiyaamaya wax yarba allah ka dhig wixii gacantiisa ku dhaca ama u dagmo markiiba waa muxuu ahaa wuu la boodaya kaana ahlu naar iyo nabigan cadayna sal slm kan saddexaad warajulin nin waay laa yasbixu aanan waabaraysanaynin walaa yumsi aanan galabaysanaynin ilaa wahuwa yukhaadicuka uu kugu khiyaamaya can ahlika reerkaaga iyo wamaalika maalkaadu kaa khiyaamaya inuu khiyaano un sameeyo oo reerkaada iyo ka kaa shaqo kale ma laha weyaan wadakara nabiga wuxuu sheegay albukla bakaylka ayuu nabigeena shegay sal sl iyo bakaylnimada aw alkadiba ama nabigeena beenta ayuu sheegay ah, waa qeyb marka saddex afraad weeyaan kan u dambeeya washiniir shiniir alfaaxish akhlaaq xuma shiniirka waa akhlaaq xuma hoos eega wuxuu leeyahay fasarahu fi lxadiidi bianahu alfaxaash wa huwa sayi اlkhuluq ashiniiru waa dhaqan xuma akhlaaq xuma alfaxaashu ee hadalka xun iyo dhaqanka xun iyo tallaabada xun la imaado weeyaan waxaa weeyaan mid cawrageedka waan dhihi jirna mataqaanaa kuwa cawrageedka afkooda iyo adimahooda iyo meel fadhigooda waxba ka xishoon wax walba afdhoohaalka wax walba iska sheegi kuwa iyaga weeyaan intaba nabigeen wuxuu ku shegay sal slm inay ahlnaar yihiin xadiidkan imaa muslim ayaa soo saaray zaada fii riwaayatin wa ina allaha alla weyne awxaa ilaya wuu ii waxyooday war hoos isu dhiga xataa laa yafkhara ilaa uusan ugu faantamin axadun qofna calaa axadin qof kale walaa yabqii uusan ku xadgudbin ku qooqin axadun qofna calaa axadin aayar tartiib inaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuulan adiga arlaban inaad intaad jigtiraha arlaban miyaad jeexi kartaa waa maya birahan hadda qodob waad ay maraan iyo inta gariirka dhaca iyo waad mar arkaysaan birtiyaan awood lahayn adi maxaata marka daciif miskiin ah daciif marka dhul lama jeexi kartid haddii aad gacan taagtana buuraha hataa saa uma gaari kartid marka waxa isu waali ayaan lahayn weeyaan marka aayar qofka inuu hoos isu dhigo si uu rabbiga subxana wa tacala u saramaryo ayaa loo baahan yahay weeyaan marka qooq ha layska ilaaliyo in laysu fahantamana layska ilaaliyo saasuu nabigeena cadayna sal allah alay slam janno saas ayaa lagu geliya baabun fii naciimi اljannati wa cadaabi الnaar nicmada jannada dhexdeeda ilaahay u dhigay subxaana wa tacala ayuu baabkan u baab yahay cadayn la cadeeyo wa cadaabi الnaar iyo cadaabka naarta ciyaada biاllah wanasal allah aljanna xadiidka laba boqol iyo todobaad an anas malik ali radi allahu ta an arda qala wuxuu yidhi anas qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu alayhi waali wasalam yutaa waxaa lala imaan doonaa biancami ahli addunya ahlu dunyada kan ugu barwaaqada badnaa barwaaqo kii ku jiray maalinta u dhashay ilaa uu ka dhimanay ki ugu barwaaqada badnaa oo min ahli naar laakiin ahli naar adduunyadan wuxuu ku ahaa barwaaqo un socota waxba adduunkan oo qofkaas habay yaraatay maxaa ka siratay ama dhan ka aaday lama arka kow laakin waa ahlunaar ahlunaar weeyaan yowma alqiyaamati ayaa la keeni doonaa fa yusbaqu waxaa la gelin doonaa hal mar gelin ama tiimbin ayaa saa loo gelin doonaa fi naari naarta sabqatan hal mar ayaa saa loo gelin doonaa uma yuqaalu waxaa la dhihi doonaa yabna aadam ina aadanow hal ra'ayta khayran qatu weligaa khayr miyaad aragtay iyo barwaaqa hal mara bika naciimu qau wax nicmaa weligaama ku soo martay ilmiriqsiba ha noqote ama ilbiriqsi ha noqote fa yaquul wuxuu dhihi laa maya wallaahi baan ku dhaartay yaa rabbi rabbiyow saas ayuu ku dhaaranayaa laa wallaahi laa wallaahi yaa rabbiyow maya wuxuu ku hilmaamayaa halkaas mar oo naarta saa loo geliyey oo laga soo bixiyo nicmo dhan ku hilmaamaya waa ka dhaqmaysaa wax intaas marka la eg ooba hal maro qofka naarta lagu hilmaama maanta in xijiyaha dadka oo uburta afka laga keena oo social media been iyo balaayo laisku dhex daro oo qofka xumaan ula imaado oo dhiig loo daadiyo xoolo loo dhaca oo dad loo khiyaamo oo umad laiskugu dira waxaas wax la eg maaha wax gaari karana ma aha weyaan waa yahay uma kadib yuqaal waxaa lalehi doona yabna aadam wa yu'taa waxaa la keeni doonaa marka dadkan ugu darnaanta badan bu'san xagga baaska iyo balaayada iyo xanuunada iyo baahida iyo faqriga iyo duliga fi dunya addunyada ayaa la keeni doonaa o min ahli اljanna laakin ahlujanna waa ahlujanna fa yusbaqu kadibna waxaa la dhexgelin doonaa la timin doonaa sabqatan hal dhexgelin fi ljanati jannada fa yuqaalu waxaa loo hi ina aadanow hal ra'ayta miyaad aragtay busan baas iyo dhibaato hal mara bika miyuug soo maray shidatun dhibaato qatu weligaa fa baan ku dhaartay yaa rabbi rabbiyow maa bi ima maa mara bi ima soo marin busun wax baas iyo dhibaato qau weligey walaa raaytu shidatan qau weligey wax dhibaata maan arkin markay nicmada jannada arka intay la egta ilaahuna sii subxana wa tacaala baabun yunaadaa waa la dhawaaqi doonaa see la dhihi khuluudun falaa mowt khuluudun marka dadka jannada la geliyo naartana dadka la geliyo weliba ahlu tawxiidki intuu u dambaysay naarta laga soo saaray maa aqdaraka ya bna aadam uu rabbi laha subxaana wa tacaala maxaa kaa ballanburin badan markii isaga jannada la geliyey oo toban jibaar wuxuu niyada isku qabtay wixii la xusuusiyey markii laisku dara kadibna toban jibaar sida abu saciid uu muxuu aha wariyey la siiyo oo saas loo kala muxuu ahaa dejiyo oo cid harsan ayna jirin ayaa kadibna waxaa weeyaan khuluudun laa mowt ama falaa mowt markaasay noqonaysa khuluudun waaritaan falaa mowtu geeri ma jirto weyaan marka iyada xadiiska laba boqol iyo sideedaad an abi said khudri wa radi allahu ta an arda qala wuxu yhi abu saciid qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal l slem yutaa waxaa la keeni doonaa bilmowti mowtka ayaa la keeni doonaa ma malagaya maya malakulmowtka maya waa mowtka laftirkiisa geeridii waa ee malagi geeridii waday ma ahan oo loo xil saaray waa mowtki waa geeridii dhimashadii laftirkeeda ayaa la keeni ee malakulmowtka maansa ayaa loo fahmin yutaa waxaa la keeni doonaa bilmowti mowtka ayaa la keeni doonaa ka hayati kabshin wan hay-adiis oo kale amlaxa girgiiran oo mx ah cadaan iyo madow isku jira laakiin cadaanku uu badan yahay cadaankiis uu badan yahay ayaa la keeni fa yunaadi dhawaaqi munaadi mid dhawaaqay dhawaaqi muxuu dhihi yaa ahla aljanati ahlu jannow fayashraibuuna markaasay soo hanqaltaagayaan saasay ahlu jannadii markii la yidhahdaba saas korbay soo wada taaga hanqaltaagayaan wayanduruun way eegayaan fayaquulu wuxuu hal tacrifuuna haada kan miyaad garanaysaan fayaquuluun waxay dhihi doonaan nacma hada almowtu kan waa mowt mowt ay dhihi doonaan weyaan waaya ilan waa soo maray mowt kullu nafsin daa'iqat lmowt naf kasta mowtkii way dhadhamisay waayna soo dhiman doontaa way dhiman doontaa weyaan kullu nafsin daaiqat lmowt daaiqat lmowt fayaquulun waxay dhihi doonaan nacma hada almowt waa mowt weeyaan wa kulluhum dhammaantoodna qad ra'aahu wuu arkay uma intaa kadib yunaadii wuu dhawaaqaya ahla naar ahla naarow fayshraa'ibuuna way soo hanqaltaagayaan wayanduruuna way eegayaan fayaquulu wuxuu dhihi rabbi hal tacrifuuna hada kan miyaad garanaysaan fayaqulun waxay dhihi doonaan nacam ha hada almowtu kan mowt weeyaan wa kulluhum dhammaanteen qad ra'ahu arka weeyaan fayudbaxu kadibna waa la birayni waa la gowrici uma yaquulu wuxuu dhihi yaa ahla aljannati ahlu jannow khuluudun waaritaan falaa mowta geeri ma jirto mowdkii waa kaas halkaasa lagu gowracay halkaasuu ku dhintay ahlu janno marka waaritaan halkaanaad ku wareysaan dhimasho wax la yidhaha ma jirto weeyaan kow waya ahla naar ahlu naaru khuluudun waaritaan ayaa idin sugnaaday falaa mowta ciyaada bilah geeri ma lihdin weyaan uma qara'a kadibna wuxuu akhriyey waandirhum udig ama ugu dig yowma alxasrati maalinta shallaytada id qudiya goor lakala xugmiyey oo la dhamaashtiray alamru arinka wa hum ayagana fii kaflatin ay hilmaan kaga sugan yihiin wa hum ayagana laa yuminuuna alla ay rumaynaynin weeyaan wahaulaai kuwan fii aflati ahli dunya ahlu dunyada waxaa weyaan afladoo iyo hilmaankeeda ay ku sugan yihiin oo hadda adduunkan maanta waxaano gaalad aragteen iyo waxaano faasiq iyo faajir iyo faajirad ood aragteen ay inta alla ku caasina subxaana wa tacaala haddii ay arinta ayada ah ay hilmaansaneen oo hortooda ay naartaas iyo jannadaa taalla miyay samayn lahayn arrintan ay ujeedaan ama la waafaji kalla yowma alxasrati id qudiya almru xukunka la xukuma waxaa weeyaan khuluudun falaa mowt nacam khuluudun falaa mowt iyo wixi la midka ah wahum fii aflatin wahaulaai fii aflati ahli dunya fii aflatin ahlu dunya wahaulaai kuwaan fii aflatin bay ku sugan yihiin ahlu dunya ay hum ahlu dunya weyaan wahum laa yuminuun haddii mxuu aha ahluda la rafciyo waxaa weeyaan khabar muahar ay noqonwaxaa weye khabar oo mubtadis maxduufi ayuu noqonaya baabun likuli insaanin qofka la arkaba manzilaan laba guri ayuu leeyahay ayuu baabkan u baab guri jannada ah iyo guri naarta ah, amaba deegaan jannada ah iyo deegaan naarta ciyaada bilahi min annar xadiidka laba boqol iyo sagaalaad can abi hurayra radi allahu ta anu arda abu hurayra qaala rasul rasulk wuxu yihi sal allah alay slem maa minkum idinka mid ma ahan min axadin qof ilaa hadduu jira lahu manzilaani ilaa hadduu jira lahu isaga ayuu u sugnaaday laba guri ayaa u sugnaaday ama laba boos manzilun boos filjanati jannada ayuu ku leeyahay manilun boosna fi naar naarta ayuu kuleeyahay faidaa maata hadduu dhinto oo fadakhala naar naarta uh, uu gala ciyaada bilah waria wuuu waria waxaa dhahla ahlujanati ahlujannada ayaa dhahla manzilahu boosku jannada kulahay ahlujanada ayaa dhela weyaan fadalika arrinka isaga qowluhu tacaala ulaaika hum lwaariuun ulaaika kuwaas hum ayaga ee alwaariuuna kuwa dhale weyaan dhalay aladiina yariuuna firdowsa kuwa firdows dhalay hum fiiha nacam xadiidkaas ibnu maaja ee soo sar waa xadid saxiixa alfasl araabicu fasalka afraad cadaabu ahli الnaar ciyaada biاllah ahlu naarka cadaabka la cadaab ayuu baabkan u baab yahay ama fasalka fasli cafwan baabka koobaad baabu shadati xari naari jahanam naartu jahanama dabkeeda kuleylka u qaba darnaantiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol iyo tobanaad can abi hurayrata waxa radi allahu ta anu arda cbdiraxman sakhr dawsi raawiyat islam ana rasul rasulka sal slm qal nabigeen wuxuu yidhi naarukum dabkiina juz-un waa qeyb oo min sabciina juz-an toddobaatan qaybood oo min naari jahanama jahanama naarteed ka mid dabkan adduunka aan ku haysano naartu jahanamo marka toddobaatan loo qaybiyo hal qayb oo kamid ah bas ah weyaan qiila waxaa li yaa rasul rasuulka allow qiila waxaa li yaa rasuula rasuulka allow in kaanat wayba ahaatay ama wayba noqotay la kaafiyatan mid ku filan iyadaaba ku filaan lahayd halkan xabo adduunka taallo ayaaba ku filaan lahayd xitaa burkaanadan qarxa iyo falkaanadan qarxa sood aragteen halkaas dab ayay ka mid tahay weeyaan baddan holcaysa oo gubanaysood aragteen oodkood yutuubiyada meelo badan ka daawataan dababkan dhacaan maraynkan muxuu ahaa dababkiisaan qarxa adduunkan aad arkaysaan hadda maandhoweyd muxuu ahaa qobros may ahayd mise griga ahayd oo aad yunan wixii ka dhacay waxaasa dab hood arkaysaan iyo kan annagaan isticmaalna dhammaantii waa dabkaas ilaahay uu khalqay ama naarta uu khalqay markii toddobaatan loo qaybiyey qayb hal qayb oo ka mid a ah weeyaan waa yahay qiila waxaa li ya rasul allow in kaanat way ibaahata lakaafiyat mid ku filan qaala wuxuu yidhi fudilat waa laga saremariyey calayha bitiscatin wa sittiina juz-an sagaal iyo lixdan qaybood ayaa laga saremariyey oo laga awood badi siiyey kulluhunna dhammaantood nacam naam fudilat calayhina bitiscatin wa sittiina juz-an nacam kulluhunna dhammaantood milu xarihaa kuleelkooda kale weyaan kuleelkeeda oo kale weyaan xadidka laba boqol toban iyo koobaad an abdillahi taala arda qala wuxu abdillahi bn mascuud qaala rasul rasulka alle wuxu yiri sal slm yutaa waxaa la keeni doonaa bijahannama jahanama ayaa la keeni doonaa yowma alqiyama yowmaidin maalinta ayada lahaa ayada ayuu u sugnaaday sabcuuna alfa zimaam toddobaatan kun sabcuuna alfa zimaam toddobaatan kun oo xerag ay leeda iyo hogaan maca kulli zimaamin hogaan kastana sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag ayaa ku dhagan oo yajuruunaha jiidayaan toddobaatan kun ha lagu dhufto toddobaatan kun waa miiqa ya afartan iyo sagaal milyan miya ya mise afar milyan sagaal boqoloo kun afartan iyo sagaal milyan allah mustacaan allah mustacaan yani afartan iyo sagaal milyan oo malag ayaa naarta jahaname celinaysa oo uhaysa malagta ilaahay ah allahu akbar xadiidka laba boqol toban iyo labaad intaana bini aadan waquuduha annaas walxijaara xadiidka laba boqol toban iyo labaad can abi hurayrata radi allahu ta an abu hurayra kunaa waxaan maca rasulilah baan la joognay sal slm id samica markaasuu nabigan wuxuu maqlay wajbatan jug ayuu maqlay iyo shay dhacay ayuu maqlay fa qaala nebi wuxu yhi sal slm tadruuna maa haada arinkaas jugta yidhi io shayga dhawaaqay oo dhacay wuxuu yimi ad gariirkaas qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan idhi allaahu warasuuluhu aclam alla i rasuulkiisa ayaa yaqaano qaala wuxuu yidhi hada kanayd xajarun waa dhagax urumiya bihi lagu tuuray fi naari mud sabciina khariifan toddobaatan sano ka hore fa huwa isaga yahwi hoobanaya fi naari allaana hadda xata intahaa ilaa kaga ekaada ilaa qaariahaa meesha salkeeda u hoosaysa ilaa uu kaga ekaada weyaan toddobaatan sano ayuu sii hoobanayey hadduu muxuu ahaa degay bal marka eega allah mustacaan baabu qowli naari baabu qowli naar baabu qowli naari naarta orahda ay leedahay iyo hadalka ay leedahay hal min maziid wax ziyaada miyaa lahaaya hadalkaas ayuu baabkan u baabiyey weyaan xadiidka laba boqol iyo toban iyo saddexaad an anas malik waxa radi allahu taala anu arda qaala wuxuu yidhi anas qaala nabiy nabigan wuxu yhi sal slam laa tazaalu jahanamu jahanama jahanamu jahanamo kama zuulaysa taquul inay tirahdo hal min masiid wax ziyaada miyaad haysaan wax ziyaada ma la heli wax ziyaadaho dad ama mxuu ahaa jinni ama insi ahoo la cadaabo wax ziyaada miya m miyaad haysaan xataa yadac ilaa uu ka saaro rabu lcizati rabbiga sharafta iyo cizada badnaa fiiha iyada qadamahu gamadiisa fataquulu kadibna ay tira qai igu filan igu filan wa cizatika baan ku dhaartay sharaftaada wayuzar waxaa loo dumi bacdoo barkeedna ilaa bacdin bar kale ayaa loo dumi xali waxaan soo marnay rijlahu ayaan soo marnay soomahn iyo qadamahu waa tii xali un bay la too tahayo waa qadam iyo rijli u qalanta allah subxaanahu wa tacaala bini aadan xaggiis iyo maskaxdaada waxaan ay soo qabanaysa agga iskaga tur xagga iskaga tur waxba muxuu ahaa dhanka ha aadin weyaan si aadan u noqonin mushabih kadibna aad ugu walaa tazaalu janatu jannadan kama zuusha tafdulu inay faadi wax ka soo haraan oy bannaan tahay xataa yunshia ilaa ugu uuma allahu alla weyne laha iyada khalqan uun kale iyo abuur kale fa yuskinahum markaasuu rabbi dejiyaa fadla aljanati jannada intay ka soo hartay ayuu rabbi dejiyaa subxaana wa tacaala jannadan saas ayaa lagu buuxiyaa labadii ballanqaadkii loo ballanqaaday waliklaykimaa miluha inaan labadiiba muxuu ahaa labadiinaba idin buuxiye ayaad igu leedihin waa ti alla wa tacala xadiidka ama baabu bayaani al lkaafiri fi naar gaalka xaaladiisa markuu naarta ku jiro caddayn la caddeeyo ayuu baabya weyaan intuu la egyahay iyo in la cadaabo sida muxuu ahaa loogu weyneeyey ayaad muxuu aha xadiidkan soo socda insha alla noo sheegi doonaa xadidka laba boqol abi hurayrat waxa lagu wari taala arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slam dirsu qofka gaalka gowskiisa aw naabu lkaafiri qofka gaalka micidiisa milu uxudin milu uxudin buurta uxud oo kale weeyaan xagga weyninka wa qiladu jildihi haragiisa adaygiisana masiiratu alaain saddex maalmood inta loo socda ayaa haragiisa muxuu ahaa jirmiga iyo qaridiisa ay laeg tahay weeyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam marka maxaad qiyaasi kartaan buurta uxud oo marka saas looga wareego labaatan kilomitr ku dhawaanaysa isku wareegeeda dherarkeedana boqol labaatan iyo lix mitir uu jiro dherarkeeda meelaha ugu dhedheer boqol iyo labatan ilaa labaatan kilomitr isku wareeg taqriiban la ekaan karto gawskiisa marka hal gaws uu la ekaado jirkiisana muxuu ahaa jirmiga haragiisa uu la ekaado saddex maalmo inta loo socdo maxaad qiyaasi kartaan wuxuu la egyahay nacuudu billahi min ahli الnaar nacuudu billahi min annaar nacuudu billahi min annaar marka intaas waxaa weeyaan liyaduuquu اlcadaab badelnaahum juluuda hayraha liyaduuquu اlcadaab haraggii hore oo gubtay ayaa laga qaadaa oo harag cusub ayaa la saaraa markuu haragga gubta liyaduuquu lcadaab cadaabki inuu aad u dhadhamiyo ayaa loo yeelayaa waayahay baabu ahwani ahli naari ahlunaarkan ugu fudaydka badan cadaaban xagga cadaabka ayuu baabkan u baabi cadayn la cadaya xadidka laba boqol toban iyo shanaad can nucmaan bashiir xal radi alahu ta anu qal nucmaan samictu nabiya nabigaana ka maqlay sal slam yqul isagoo ina ahwana ahli naar naarkan ugu faydadka badan cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyamati maalinta qiyaama la rajulun waa nin weeyaano tuudacu la saari doona la dejin doona amaba lagu joojin doona fii akhmasi qadamayhi labadiisa gomood raysmadaartada meesha ah oo taagan halka marka cagtaa loo dhiga meeshaa kor yara taagan raysmadaartada loo yaqaano la saari doona jamratan dhimbil iyo la saari doona intaas kaasaan ahlunaarka uga cadaab yar isaga cadaabkiisa halkaas raismadaartada labada raismadaartan baa laba dhexlood saa looga saaray waaya ciyaadan bilah yaqliba marka waxaa buriyo oo bud bud yiraahda minhaa labada dhexlood ama dhuxusha xaggeeda dimaaquhu maskaxdiisa ayaa saa u buriysa weyaan kaas ayaa ugu yar naarka xagga cadaabka nabigaan cadayna sal allahu aleyh waslm nacuudu bilahi min anar xadidka laba boqol toban iyo lixaad an anas mali waxal radi allahu taala arda can nabi nabigan wuxuu ka ri sal slam qal nabigan wuxuu yidhi yaquulu allahu tacala allaweyn wuxuu dhihi doonaa liahwani ahli naar ahli naarkan ugu fudayd badan cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati ayaa wuxuu rabbi ku dhihi doonaa kan cadaabka ahli naarka ugu cadaab yar ayaa rabbi wuxuu dhihi doonaa maalinta qiyaama low ana laka adi hadduu ku sugnaan lahaa maa fi lardi arada wixii ku sugan oo min shayin shay ah wax alla wix carada ku sugan haddii aad lahaan lahayd akunta taftadii bihi miyaad isku furan lahayd bal xadiidkan aad haloo dhegeysto wax alla wixii adduunka ku sugan shay kasta ha ahaado dahabkiisii dolarkiisii batroolkiisii boqortooyadiisii madaxweynimadiisii aqoontiisii quruxdiisii macaankiisii wax alla wix adduunka ku sugan oo dhan hadii aad adiga aad lahaan lahayd milkin lahayd e labadan dhimbilood iyo dhuxulood oo kaa saaran ra-iismadaartada ma furan lahayd oo in lagaa qaada ma ku bedelan lahayd intaas ayuu rabbi dhihi doonaa subxaanahu wa tacaala waaya fa yaquulu markaasuu dhihi nacam ha nacam war miyaa yeela laakiin nacam waxba aan wa fa yaquulu rabbi wuxuu aradtu waxaan kaa doonay minka adi xaggaada waxaan kaa doonay ahwana min hada arinka isaga arrinka adduunkan w all w ka wax ka fudud ayaan kaa doonay wa anta adigana fii sulbi aadama nabi aadam dhabarkiisa aad ku jirta ayaan kaa dalbay anlaa tushrika inaad ila wadaajin bi aniga shayan waxna fa abayta waa diiday ilaa an tushrika inaad ila wadaajisa bi aniga wax aanan ahayn waa diiday sidaa maanta haba yaraatee hawl laga yeelaa iyo wax furasho ah ma jirta weeyaan maalinta ayada marka waxaa weeye tankiil iyo xasra qomamo iyo shalayta in lagu rida anaga annaga ilaahay fadliga subxaana wa tacaala fursad ayaan saacadan haysana adduunyada o dhan nagalama rabo sujuud ayaa nagala rabaa salaad ayaa nagala rabaa carabkeenna iyo xibnaheenna oon ilaalina ayaa nagala rabaa xaaraanta oon ka fogaan ayaa nagala rabaa xalaasha oon isticmaalna nagala rabaa ilaahay subxana wa tacaala wuxuuna faray oon qaadan wuxu naga reben ka reebtoon waa wax aad u fudud wa inahu la yasiirun calaa man yasarahu allahu caleyh fursad ayaan maanta haysana adduun lagaama rabo xitaa xoolahaadayaan lagaa rabin zake haddii ay noqoto miiqaa lagaa raba rubcu lcushri toban meelood marka loo qaybiyo ya xoolahadi ayaa waxa weeyaan tobankii haddana afar loo sii qaybini markaasaa lagaa qaadi mid kamid hadii haddii boqol kun ee xoolahada yihin meeqa lagaa qaadi ya laba kun shan boqol lagaa qaadi laba kun shan boqol baleeg adduun lagama rabo marka jannadii halkaanay waran tahay halkanay taallaa ee fursad maanta aan haysano weeyaane intaan halkaa la gaarin aan ka faa'idaysano maanta marka xadiidkan oo kana la akhrin oo nabiga noo sheega calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaan iska soo qaad inaad meesha ayda taaganta noqodna uusan jirin marka maanta waa fursad berri laakiin lama hubo fursadaan aan ka faaidno fursaddaan aan ka faaidno waayahay baabun qowmun qolo oo irtaduu ka ridoobeen oo ka noqdeen alaa irtaduu u laabteen calaa adbaarihim gadaashood u laabteen gaalnimadii ay u laabteen xumaantii ay u laabteen macsiyadii ay u laabteen fisqigii ay u laabteen dulmigii ay u laabteen xadidka laba boqol toban iyo todobaad can abi hurayrata waxa lg nabi nabigen wuxuu ka wari sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala nabigen wuxuu ana aniga naa'imun aan hurdi ambiyada hurdadooda waxay ku arkaanna waa wayi waxyi weeyaan naa'imun aan hurdi idaa waaba iyadoo zumratun koox ayaan indhaha saaray weyaan xataa idaa caraftuhum markii aan gartay markay igu soo dhowaadeen kharaja waxaa baxay rajul ninbaa bud soo yidhi min beynii wa baynahum iyagii aan gartay iyo aniga dhexdanaga ninbaa bud ka soo yidhi bartamaha ka soo baxay bartamaha ka soo booday fa qaala halumma kaali anuu idhihi nabiga ayuu dhihayaa kaali fa qultu ayna xaggeen aadi oo isu raacaynaa qaala wuxuu yidhi alanaar wallah naarta alle xaggeedaan isu raacayna ilaah baan ku dhaartay ee kaali qultu waxaan idhi wamaa shanuhum shanigooda maxaa kuwaan ahlu naarka maxaa ku dhacay qaala wuxuu yidhi innahum iyaga irtaduu waa kuwa iyagaha irtaduu way ridoobeen bacdaka gadaasha ala adbaarihim an ku noqdo marka qaala wuxuu yidhi haluma kaali faqultu waxaan ayna baynamaa goor anaani naa'imun aan hurdi id zumratun waabad koox iyada oy muxuu ahaa ay halkan joogta xataa idaa caraftu markii aan gartay kharaja waxaa baxay rajulu min baynii wa baynahum fa qaala wuxuu yidhi halumma kaali ama kaalaya iyagiya kaaliyuu dhaha kaalaya ayuu dhahaya fa qultu waxaan ayna xaggee oo kaali xaggee loo kaxayni qaala wuxuu ila naari waxaa weeyaan naar ayaa waxaa weeyaan lagu shubaya oo la geyna ciyaada bilah qultu waxaan ihi wamaa shaanuhum oo maxaa ku dhacay oo naarta maxay ku muteen qaala wuxuu ayaga irtaduu way noqdeen bacdaka gadaasha calaa adbaarihim gadaashooda dhabarkooda u laabteen iyo u laabteen alqahqara alqahqara gadaal gadaal bay u noqdeen rifaas gashteeno waxaa weye islaamnimadii iyo wanaaggii iyo macaankii ay u wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda in anqadahu allahu calayh minhu kamaa yakrahu an yuqdafa finaar tii ayaynu ka camalfalin uma kadibna idaa waaba iyadoo zumratan koox kale xataa idaa caraftum goorta an garta kharaja rajulun baa soo baxay min bayni wa baynahum dhexdooda iyo dhexdayda ayuu kasoo booday faqaaluu haluma kaalay qultu waxaan idhi ayna xaggee loo kaxayna qaala ila annaar wallah qultu waxaan idhi maashaanu maxaa ku dhacay qaala waxay lanhum ayaga irtaduu bacda gadaashaa way ridoobeen calaa adbaarihim gadaashooday u noqdeen alqahqara gadaal gadaal falaa uraahu uma malaynaayo nabigaa dhihi ilaa milu hamali nacami geela kiisa baadida ah geela kiisa baadida inuu mxuu ahaa markuu baadi noqda geela iska luma oo muxuu damaqnaado inta dhurwaaga iyo libaaxa iyo wixii lamid ka badbaadiya waa kooban marka saas lamid mxuu in lamida mooyaan inay mxuu in badan oo ka mid badbaadaan uma male ayuu nabigu yihi hamalka waa baadida baabu taxdiiri isaga digitaan isaga diga ayuu baabkan u baabi mina naar naarta iskaga diga xadiidka laba boqol toban sideedaad can nucmaan bashir waxa lagu radi allahu ta anu arda qal wuxu nucmaan samictu rasul lah rsulka allan ka maqlay sal slm yaquul isagoo leh ama yakhtubu khudbayna faqaala nabigan wuxuu yidhi sal slem andartukum waxaan idinkiga digay annaara naar baan idinkiga digay andartukum waxaan idinkiga digay annaara naar baan idinkiga digay andartukum waxaan idinkiga digay annaara nabigeena ala sl intuu istaaga wuxuu leey andartukum annaar andartukum annaar andartukum annaar ayuu nabigeena le alayhi salatu slam uu dhawaaqaya famaa zaala kama zuul nabigan yaquuluha inuu yidhahdo xataa low kaana haduu ahaan lahaa ilaa maa uu hadduu ahaan lahaa fii maqaami booskayga haada la samicahu ay maqlahay ahlu suuq meeshuu u taagnaa nucaamin bashiir ayaa wuxuu leeyahay hadduu nabiga halkaan taagnaan lahaa ahlu suuq waa maqlahayn tusaale ahaan haddii halkaan uu taagnaan lahaa nabigeena cala sl slam suuq gaarisa loj iyo kasii xagga ayaa laga maqli lahaa wa alaa andartukum andartkum naar ayuu nabigeena cadayna sal allahu wa wasalam waa tii nabigeen u dhihi jira alayh waslaam inii ana nadiir lcuryaan mid diga oo weliba muxuu ahaa qaawan ayaan ahay dhaqan carabtu markii qofka duulaan iyo xaalad khatara u dareemo intuu muxuu ahaa iska siiba ayuu kadibna dhawaaqi jiray waa sabaaxaa isagoo qaawan waa sabaaxaa marka cid harayso haba yaraata ma yani xaalad waa halaag cidaas qof ka badbaada haddii aanan mxuu ahaa w badbaadi kara w mxuu aha difac gali kara ayna gelin qof badbaada ma jir xitaa qofki jiifiy oo sariir saarra waa inuu soo kaca nadiiru curyaan marka waa meesha u dambayso colcolaad iyo mxuu ahaa qayladhaana weyaan o xataa saqatat ilaa ay ka dhacdo khamiisatun go-busta iyo go' kaanat ahayd calayhi nabiga dushiisa saarnayd cinda rijlayhi labadiisa ogood ay ka dhacda weyaan intaasuu nabiga u lahaa andartukum naar andartukum naar andartukum naar andartukum naar maxaa yeelay hadduusan asaga noo yaa noo naarta dhibka ay leedahay iyo xaaladeedana nabigeena calai slat slam wax badan buu ka warramay xadiidka imaamu daarimi ayaa fii sunani kusoo saaray isnaadkiisna waa jayid weyaan ehelka jannada cadayn la cadeey xaaladooda ayuu baabkan ayuu fasalkan u fasliya weyaan baabu wali man yaqracu baaba aljanna baabka jannada cid garaacdo oo in laga furo dalabto cid u horraysa ayuu baabkan u baab yahay waa nabigeena sal alla alay slm xadidka laba boqol anas malik wal radi taala arda qala wuxu anas qaala rasul rasulka wuxuu yihi ana aniga aktaru lambiyaa'i ambiyada kan ugu banaanta badan ayaan ahay dad raaca yowma alqiyaamati maalinta qiyaama dad ummad nabi raacda ummadayda ayaa u badan ayuu nabigaan cadayna sala allahu aleh wa ana ana awalu man yaqracu baaba aljannati albaabka jannada cid garacda cid u horraysa ayaa noqon doonaa weyaan wa fii riwaayati riwaayad ana aniga awalu shafiicin mid ergeeyo filjannati jannada dadka inay galaan ugu ergeeyo ayaana weyaan lan yusadaqa lam yusadaq lama rumaynin nebiyu nabi oo min alambiyaa ambiyada ka mid ah maa sudiqtu intii rumeeyey inta ani rumaysay nabi ay rumaysay ma jiro weyaan oo ambiyada ka mid ah wa ina alambiyaa ambiyadana wa ina min alambiyaa ambiyada ayuu ka mid ahaaday nebiya nabi oo maa yusadiqu usan rumaynaynin min ummatii ummadiisa ilaa rajulun waaxidun hal nin mooyane wayaأti الnabiyu walaysa macahu axad riwaayo kale saasay ahayd nabi waxaa imaan doona hal qof uusan rumaynin saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslem xadiidkan imaam muslim ayaa soo saaray baabu nacimi ljannati jannada nicmadeeda lam yakhtur kuma soo dhicin calaa qalbi basharin qof bashar ah qalbigiis kuma soo dhicin weyaan nicmo la koobi karo la yaqaan ama la fahmi karo ama qalbi binaadan aadan kusoo dhici kara ma ah weyan xadidka laba boqol iyo labaatanaad can abi hurayrat waxaa lagu radi allahu taala arda an nabi wuxuu ka wari sal slm yaquulu allah alla weyne wuxuu leeyahy tacaala korahaya acdadtu waxaan u diyaariyey licibaadii addoommahayga alsaalixiina ee susuuban oo xumaanta iska ilaali wanaagan la imaaday maa laa caynun ra'at il waxayna arkin walaa udunun samicat dhegna ay maqlin walaa khatara calaa qalbi basharin bashar qalbigiisna aan kusoo dhicin dukhran waa muxuu ahay kaydin loo kaydiyey waa dhigaal loo dhigay yalha aw balha cafwan balha ma ahane balhada waxaa weeyaan iska daa oo kale waa balha iska daaya ma طalactum calayh ma aadan arkin ma aadan arkin weeyaan uma intaa kadib qara'a nabigan wuxuu akri sal اla alay slam falaa taclamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kanuu yacmaluun falaa taclamu ma ogsoono mana garan karto nafsu naf maa ukhfiya wixii loo qari lahum ayaga oo min qurati acyun qabowsi ah jannada gudaheeda jazaan yujzaun waa la abaalmarin doona jazaan abaalmarin bimaa kii kaanuu ahan yacmaluuna kuwa ku camal fala weyaan ama camal fiican la imaado baabu shajaratin shajara iyo geed oo fi ljannati jannada ku dhex sugan dilluha harkeeda miatu caamin boqol sana u yahay hada maxalu bayaaniha wa tawdiixiha an salim bn sacdi saacidi waxaa lg radi allahu taala arda can rasul rasulka wuxuu ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi ina fi ljannati jannada gudaheed ayuu ahaaday la shajaratan geed yasiiru uu socon doon araakibu qofka wax saaran gaadiid saaran fii diliha harkeeda miata caamin boqol sano laa yaqtacuha uusan goynaynin hal geed oo boqol sano harkeeda hoos soconi oon la goynaynin weyaan baaba suuqljannati jannada suuqeeda ayuu baabkan u baabya annaga suuqaan lena jannadana suuqa ku yaala xadiidka laba boqol iyo laba iyo labaatanaad can anas malik waxa lgu radi allahu taala arda ana rasula rasulka al sal slam qal nabigan wuxuu yidhi ina fi ljanati jannada gudeeda ayuu ahaaday la suuqan suuq ya'tuunahaa way u imaanayaan suuqa isaga oy kasoo dukaamayso doonanayaan kula jumcatin jumca la arka fatahubu kadibna waxaa marayso riixu shimaali dabeesha waqooyi ka imaada ayaa kadibna aad soo dhabanaysa oo saas usoo soconaysa weyaan waxay ku shubaysaa fii wujuuhihim wejiyaalkooda ayay mxuu ahaa maraysaa oy mxuu ahaa wax ku shubaysaa iyo wa iyaabihim dharkooda fayasdaaduuna way kororsanayaan xusnan qurux iyo wa jamaalan qurux weeyaan wanaag xusnan wanaag iyo wa jamaalan qurux weeyaan fayarjicuuna way u laabanaya ila alihim reerkooda ay u laabanayaan waqad isdaaduu ayagoo kororsaday xusnan wanaag iyo wa jamaalan qurux fayaquul lahum ahluhum reerood waxay u leeyihiin wallaahi baan ku dhaaranay laqad isdadtum waad korrosteen bacdanaa gadaashanaga xusnan wanaag iyo wajamaalan qurux fayaquuluuna waxay leeyihin waantum adinkana wallahi baan ku dhaarne laqad isdadtum waxaad korrosteen bacdanaa gadaashanaga xusnan wanaag iyo wajamaalan waa ziyaad daaiman o abadan jannada qofkii la adgeliyo korunbuu isi soconaa waa ziyaada waa naciim fowqa naciim ilaah subxana wa taala jannada hana geeyo baabu sifati khiyaami ljanati jannada teendhooninka ka dhisan sifada iyo tilmaamaha ay leyihin ayuu baabkan u baabiya xadidka an abi musa ashar waa laga wariy cabdullahi bin qays weyaane ana nabiya nabigana sal sl qal nabigana wuxuu yidhi ina fi ljana janada gudeeda ayuu ahaaday khaymatan teendha oo min lulu'atin jawhar ka samaysan teendhada dhanbu jawharay ka samaysantahay mujawafatin jawhartaasoo gudaha ka dulash waa jawhar saa u samaysan gudihiina ka bannaan tahay weeyaan carduhaa ballarkeeda situuna miilan lixtan mayl kulli zaawiyatin koono kasta iyo dhinac kasta oo minhaa iyada ka mid a ah, ahlun reer ayaa ah, u degan maa yarawna aanan arkayn alaakariina kuwa kale darafkaas reer baa degan darafkaa kale reer baa degan darafkaa kale reer baa degan kaanad reer baa degan tusaale ahaan laakiin cid is arkays isma arkaayaan weyaan yatuufu calayhim lmuminiin muminiinta ayaa mako dawaafoo mara ninka muminka ah ayaa dawaafo reerihiisa ayuu qofka muminka ah waxaa weeyaan eh, teennada ayuu wa jannatan laba beerood oo min fidatin fida dhismaheeda qaab dhismaheeda u yahay aaniyatuhumaa weelashooda iyo wamaa fiimaa wix ku dhex sugan iyo wa jannataani janno oo min kada dahab riwaayad kale dahab ay sheegeen weyaan aaniyatuhumaa weelashooda iyo wamaa fiimaa wix ku sugan ay dahab yihiin amaba ay saa yihiin weyaan wamaa bayna alqowmi dadka jannada ku jira dhexdooda ma ahaanin iyo wa bayna an yanduruu inay eegaan ilaa rabbihim rabbigooda ay eegaan wax u arka ilaa ridaau lkibri kibirka go-iisa iyo maradiisa oo calaa wajhihi alla wejigiisa xaggiisa ahaaday fii jannati cadnin ahaaday ayaa waxa weya u dhexeeyo oo alla markaay rabaan alla un ridaagaas ayuu meesha ka zuuliyaa kadibna markaas ay arkaan weeyaan rabbigood ay arkaan marka alla aragiisa aad buu ugu fudud yahay saasuu nabigeena kala jeedaa insha allahu tacaala baabu maa fi dunya min ahnaari ljannati adduunyadan webiyada jannada oo ku yeela ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol iyo afar iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu taala anu arda qala wuxu yidhi abu hurayra qala rasul rasulka al wuxu yidhi sal l slam sayxaanu wa jayxaan webiga la yihahdo sayxaan iyo webiga la yihahdo jayxaan iyo walfuraatu webiga furaad la yidhahdo iyo waniilu webiga niil la yidhaahdo kullun dhammaan min anhaari iljannati webiyada jannada ay ka mid yihiin ayuu nabigeena cadayna sal slm oo jannada ayaa la geyn doonaa oy ka meesha loo aqooni jiray maa waraa nahri maa waraaa anahri oo amaba u taqaana dhinka jamhuuriyaadka islaamka kazakhistan tajikistan iyo muxuu ahaa shantii jamhuuriyadood oo islaamiga ahaa ayay dhex marayaan sayxan iyo jeyxan santii jamhuuriyadood ayuu dhex marayaan mid asaga ka mid ahna daraf wuxuu ka soo gelayaa afghanistan ayuu ka soo niinla webigan cadigo hadda xabashada etoobiya iyo muxuu aha iyo eh, masar iyo suudaanta iyo xitaa uganda meeshaan hadda mxuuah webigan oo laga victoria qeyb muxuu ahaa ya jinja magaalada jinja qeyb ka uu ka baxaa qeybna etoobiya ka burqadaa uu isku daraa niilkaas weyaan furaadna waa ka ciraaq ku yaala wuxuu nabigeena cadayna sal ly slam in ay webiyaalka jannada yihiin say u noqon doonaan isay u yihiin cilmuha cinda rabbi nacam baabu nahli kowari webi kowar loo yaqaana ood rabbi ku tilmaamay ina acطaynaaka alkowar ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol iyo labatan iyo shanaad can anas mali waxal radi allahu taala arda qala wuxuu yihi anas lamaa goortii curaja la dheelmiyey binabiyi nabigeena sal slm ila asamaai samada loo dheelmiyey qaala wuxuu yihi nabigeena sal slm ataytu waxaan imaaday calaa nahri webi ayaan u imaaday xaafataahu labadiisa daraf iyo gow qibaabun teendhooyin ay ku dhisan yihiin iyo mudulooyin qibaabu lului jawharta mudulayaalkeeda iyo waxaa weyaan teendhooyinkeeda ay ku dhisan yihiin mujawafan gudahana laga baneey oo gudaha si loo geli karo u samaysan faqultu waxaan ihi maa haada yaa jibriil kan muxuu ahaa qaal wuxuu yidhi haada kanayto alkowharu kowthar webigan waa kowthar weeyaan dhinacihiisana ay lulua iyo mxuu ahaa iyo jawharta dhinacyaha ay ka jiraan guryaha ah. wa fii riwaayati riwaayad qaal wuxuu yidhi nabigeena sal slm amaba jibriil wuxuu hada kan alkowharu waa kowhar alladii kaasoo acطaaka rabuka rabbigaa u ku siiyey faidaa waaba isagoo tiinuhu dhoobadiisa aw iibuhu carafkiisa miskun misku iyo adfaru ee udug badan uu yahay weyaan baabu abwaabi اljannati jannada albaabaheed ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol iyo lix iyo labaatanaad can abi hurayrata khalad baa meesha idin qornaa ila waxaa idin qoran can abi hurerata waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi man anfaqa qofka bixiya zawjayni laba sinfi laba qofka bixiya shay fii sabiilah jidka alle nudiya waxaa looga dhawaaqa min abwaabi aljannati jannada albaabyada looga dhawaaqa maxaa la dhihi yaa cabdallaahi addoonka allow haadaa shayga aad bixisi khayrun waa khayr faman kaana qofkii ahaada min ahli salaat qofka salaad badnaa duciya waxaa loogu yeela min baabi asala baabka salaada loogu yeela waman kaana qofka ahaada min ahli jihaad ahlu jihaadna duciya min baabi aljihaad baabka jihaadka loogu yeera waman kaana qofka ahaada min ahli siyaam ahlu soom qofka ahna duciya waxaa loogu yeela min baabi arayaan baabka cokanaashada loo yaqaana loogu yeera waman kaana qofka ahaada min ahli sadaqati ahlu sadaqana duciya waxaa loogu yeela min baabi sadaqati baabka sadaqada loogu yeera qaala abubakrna faqaala abubakrna wuxuu yidhi biabi aabbahi aan kugu furnayo wa ummi hooyada yaa rasul rasuulka allow maa calaa man qof dushiisa ma ahaanin duciya looga yeeray min tilka abwaab albaabada ayada min daruuratin wax dhibaato ah iyo dur iyo culays ma haysto qof albaabada looga yeeray fahal yudca miyaa looga yeeray axadun qof min tilka alabwaabi kuliha albaabadaasoo dhan qof looga yeera in la hela ma laga yaaba qaal wuxuu yii wa ha waarju waxaan rajaynaya an takuuna minhum adiga abuu bakr inaad ka mid noqota ayaan rajo ka qabay oo nabigeena cadayna sala allahu alayh waali waslem albaabada jannada marka aad u badan yihiin qof baa laga yaaba in soonka sunnadaha loo furo qof waxaa loo furaya qiyaamuleylkii qof waxaa loo furaya qur-aan akhrintii qof waxaa loo furaya sadaqadii qof waxaa loo furaya muslimiinta inuu mxuu ah u duceeyo qof waxaa loo furaya muslimiinta inuu wax taarto qof waxaa loogu furaya dadka inuu waxbaro nin walba meel baa loo furi albaabada jannada waxaa ilahay u baday subxana wa tacaala in nin walba albaabki marka ayada asaga munaasab oo ilahay ka geliya saas way hadafka ee dadka dhan in muxuu ahaa hal shaqo la wada qabta ma ahan macnaheed saas ma ahan qofka ilaahay u wada waafajiyay sida abubakar nacam laakiin dadka nin walba ilahay meel buu fudayey subxaana wa tacaala nin walba ilahay meel buu fudeeyey baabu sifati zarci aljannati jannada tallaalkeeda iyo muxuu aha abuurka ku yeela beerta ku taalla ayuu baabkan u baabiy xadidka u insha allahu tacala xadidka laba boqol todoba iyo labaatanaad can abi hurayrata xalw radi allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal slam wuxuu aday yowman maalin yuxadiu mid u sheekeeyey saxaabada wa cindahu agtiisa waxaad rajulu nin oo min ahli baadiyati reer baadiye nabigeena marka wuxuu yidhi ana rajula nin oo mehel janata ahljannada istadana rabbahu rabbigiisu fasaxa weydiistay fi zarci inuu wax maanta waxaa laga yaaba qofka waxuu jecelyaa jir adduunka an uusan ku helayni diyaarad ma heli karaa aan wado nacam beer ma abuuran karaa nacam geel ma ku dhalan karaa nacam wamaa ilaa dalika nin walba wuxuu jecel yahay jannada ka heli nacam wa fiiha ma tashtahi lanfus nacam faqaal lahu wuxuu ku marka ninka ana rajula min ahli baadiyati min ahli janati cafwan istadana wuxuu ka fasax weydiistay rabbahu rabbigiis fi zarci inuu beer abuurto fa qaala wuxuu ku yidhi rabbi alasta miyaadan ahayn fii maa shita waxaa loo xadoonta beer maxaa qoorta kuu geliyey qaal wuxu yidhi balaa haa walaakinii aniga uxibu waxaan jeclaha an azraca inaan wax unto abuurto abuurka inaan beer abuurtaan jeclahay qaala wuxuu yidhi fabadara markaasuu muxuu ahaa tallaalayaa badri iyo wuxuu samaynaya abuur ayuu samaynaya fabaadara waxaa degdegay nabaatuu soo hormari fabaadara waxaa degdegay nabaatuhu soo bixitaankiisa ayaa ka degdegay hee aarfa araggiisii markuu ku tuuray oo saad u abuuray araggii fiiradii iyo muxuu ahay bixitaanki bixitaankii haba horreeyaba oo araggii aad wax eegahay iyo soo bixitaanki waxaa horreya soo bixitaankii iwa istiwaauhu ekaashadiisii iwa istixsaaduhu iyo isagii isgoyna haddana beerta iyadaa isgoyni aragiisi iyo hawsha dhanba hal mar aragyaa ka mxuu ahaa laga hormaray fa kaana markaasuu noqday amhaal aljibaali buuro oo kale fa yaquulu allahu alla wuxuu dhihi marka dunaka qaado ya bna aadam ibna aadanow fa inahu maxaa yeelay laa yushbicuka shay wax ku dharji lama arka jannaa lagu siiyey oo adduunyada iyo toban jibaarkeeda qofkii jannada uu liidan la siiyey markaasuu le beer aan abuurta marka wax ku dharji lama arka iska qaadayaa la dhihi doonaa weyaan saasuu nabigeena cadayna sal allahu alay slam fa reer baadiya wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartee laa najiduhu arrinkaas muxuu ahaa kuma ogin ilaa qurayshiyan inuu qurayshi mooye nin kale umayna inuu yahay aw ansaariyan ree ansaar inuu yahay mooye nin kale umayna waa laisu dhiibay sooma hawsha ayada ah reer quraysheed oo beerta ku falan ku imtixaaman iyo niminkaa reer ansaareed beerta ku imtixaaman wax kale lahin umayna kuwaas kuwa muxuu saa u dhawaaqi waayahay wa amaa naxnu annaga miya falasnaa ma nihin biasxaabi zarcin beerloy ma nihin fadaxika nebi sal sl nabigana wuu qosli alayh slat slam hada wallah aclam w sal l sl abdi rasul mustafa